adawr hani hada maxaluhu wamabxasuhu adawru doorkii akani lamaad hada maxaluhu min xayaati rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulshe nololisna kumide bad-o nuzuuli lwaxyi waxyigii hadigowkiisa bilaawshay hada maxaluhu wamabxasuhu lama balaga nabiyu sala llahu alayhi wasalam ilahay rasuulshe marki deeray alarbacina afartun marki deeri min cumrihi cumri nabiy nabag cumrishay marki afartun deeriye bacat allahu ilahi adih anabiya nabaga bi bashiran haliki bishaarayaw liman aamana biljana an bishaarayaw wanadiran haal ay ki digaw liman jaxada laqali lankiso oo inkiroona n digaw wadaaciyan haal ay ki dad weerayo annaasa dadkan weeraw ila lxaqi xagan ku weeraw biidnihi idinilahi ilahay idin shay ku ya ilahi abi wasiraajan haal ay fanos muniiran aftinas iyo wakad budiya alwaxyo waxyo yala bilaawi biru'ya saalixati hilimo soobon yala kabilaawi fakana nabiyu nabaw may haaday sala allahu alayhi wasalam laa yaraahu a nabaw ini shayan shayin aragana fi nawmi nawmi nabiy nabawun durmeedis shayin ka aragna ilaa taxaqaqa nabiyu nabaw may dhafsadaaye fi yakdatihi yakdati nabiy nabaw jeedow shaye xaqiigan aragaay uma nazla may degay alyh ala nabi nabo korshay aruux ruuxi ah. la laaminiya kadegi jibril ah walhaal huwa rasuulkana yatacabad cibaadaysadaayo fi gaari xiraain jabalki gaaro xiri leraayka cibaadaysadaw gaarka manaa sheeblay fi gaari xiraain fi kahfi xiraain jabalki xiri leraay godshay ka cibaadaysadaw wacalama huwa jibril baray hu anabiya nabag ya bari kayfa sadeebaa ya bariy hadii huwa nabag hanuuniyaw annaasa dadkan kahanuuniyaw asiraada wadan sidaadkaasoo almustaqiima toosun wayurshid huwa nabag hanuuniyahum annaasa dadka ila tibaaci diini diin rawsha ka hanuuniya diinkaas olgawiimi toosun adawr thani doorkii may hakubanay adawr lwal min xayaatihi sala la min min min wilaadatihi sala allahu alayhi wasalam rasuulka dhalashadiis laa kubilaaw wa yani wa min nashatihi baarbaarki laakihijiyo yani ilaa bicatihi yaa kusheekoyni rasuulka adiyoshenkilakudera fartonsina kolka kalku inta mayl kubilaabay adawr thani doorki lamaad oo dacwada dacwada fedsiya doorki sadaad lama door seda door waa doorka oo usa baarbaaray i doorka usa yani quwatulkamaal deeray meli ambiyad ilaahay waxygalantadejiyaay usa deeri rasuulka ala fartun deeri kabacda fartun ilaa aakhirihi ilaa liidun isajasena inta kale dacwada fidiye yani adawr lmakiya lakubey adan adawr lmadiniya languduge lama balaga nabiyu badu nuzuli lwaxyi waxyi degowkiisa bilawshi hada maxaluhu lama balaga nabiyu nabog marki deeri sala allahu alayhi wasalam alarbaciina afartun marki deeri min cumri cumri nabiy nabog cumrishi afartun sin marki deeriya bacd allahu ilahi hadi huwa nabiya nabog hadiy bashiiran xaala kawnihi bashiiran halayki bishaarey liman aamana laqala lankisurumaay biljana an bishaareya wanadiran haliki indigaayo liman jaxada lanhalilankiisa inkironan digaw binaari naarunka digaw wadaaciyan haal weerayo annaasa dadkan ka ila alxaqi ila diin lxaqi diinti haka itin ka weeraw biidnihi idinilah ilah idinshen ka weeraw wasiraajan haali fanus muniran aftina saluseye oo yani ambid ilaahi amanta waxyiga laakadiji hay afartan san markiyo deran ahayti xiligaas boo deeri waxyi laakadiji waqad budiya waxyo waxyo yala bilaawe waxyaga yala bilaaw biru'ya hilima asaadikati rung eelka bilaaw maana tamrinan way tababar oo kale daraadiye inti oo waxyaga win handegna horta may lakabilaaway yani hilima sida loogin may bu ahaa ru'ya lmu'mini yani ru'yat lambiyaai waxyon waay ambiyada hilimidiyo waxyo kolkan wabadbudiya lwaxyo waxyo yala bilaaway biru'ya hilimiya lakabilaawi riyadaas oo asaadikati rung e may weli fakana nabiy nabo may haadi sala allahu alayhi wasalam laa yaraa huwa nabi ing may haadi shay shay ing aragaan fi nawmihi nawmi nabiy nabahum durmidis naadiya shay ilime aragaan ilaa taxaqaqa huwa nabaga may hubsadaayo fi yakdati yakdati yakdati nabiy nabo jeedow shay hubsadaayo wali oo ku saabta hilamoodi yani ilaa kama jaa mila falaqi subxi sado waa kan barya oo kale ang aragaay oo kuwali aragi raabta dhaqahaanga ang aragaay ilimurung ewa uma nazala alwaxyo waxyi iyo deg uma nazala may degay marki da ru'yadaas ilaa may la sheegay lix bilood oo kale ini socdaasi oo hilamoode iraabta waa ka sadan barya oo kale ilimad amig ahaan marage ilaa taxaqaqa dhabsadaay xaqiigsadaay fi yagdati yagdati nabiy ah, xaqiigsadaay jeedow shay xaqiigsadaay wali okus araga iraabta ilimad yani waa kay arageesi dhabeen arage ilaa li bilood oo kale ilimadaas socotiya la uma nazala ruuxu ruux hadile maanaa jibril lawajee uma nazala may degay aleyh ala nabi nabo korshay aruuxu ruuxi yadegi degi la laaaminay oo waxyig laan aamin jibril ah walhaaluwa rasuulka iyo hadegi yatacabad nabiy nabag cibaadaysadaayo fi gaari xiraain gabalki xiro leeraay godshay cibaadaysada cibaadaysadaw gaarka god waay gabal sheebe wa miilanka koy kalkun wa yani wa kay wacalama huwa jibril baray hu nabag ya bari kayfa sadeeba yahdi huwa nabag hanuniyaw annaasa dadkan hanuniyaw asiraada wadanka hanuniyaw siraadkaas almustaqiima toosun wayurshid huwa nabag hanuniyahum annaasa ila itibaaci diini diin hawshen kanuniya diinkaas olgawamaytoosom asilatun haaditan asilatun fi suaale wa mata bucisa nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul jemelabi lama balaga aarbaciin min cumrii bacatahu llahu bashiira wanadiira ila aakiri kayfa sabeeba budiya alwaxyu waxyisalanka bilaad wakad budiya alwaxyu biru'ya saadiqa min may man nazala calayhi ala nabiy ay kadegi bilwaxyi kala degi nazalahu aruux lamin jibriilu hayna nazla jibril jibril inta kadegi alayh ala nabiy fi gaari xira ma maada may calama huwa jibril bari huwa nabiya bari calamahu kayfa yahdi nas asiraat almustaqiim alkhulaasa bacata allahu tacaala ilahiy huwa nabiya nabag habi ila nas daskaanbi cala ra'si larbaciin afartun madashe afartun sin marki jari wakad budiya alwaxyu waxyaya la bilaaway biruya saadikati laga soobinya laka bilaawi xaalat lcarabi kolka rasuulka di naba lakuwaali carabti xaaladii ordhaan may haayeen inti rasuulka nabalankuwaalna carabtisa haayen xaalat lcarabi carab xaalshe qabla lislaam islaamka hortis manxaala e hada mahadihi maxaluha wamabcaduha kana alcarabu carab may haadeen qabla lislaam islaamka hortis may haadeen mushrikiina ku ilahay in sharig walaw ya oo ilahay in sharig walayn macnaheed mey yacbuduna caabudaayen alasnaama sanamyaaliya caabudaayen walyoleyka doobadeeno samaysadeen sanam ee caabudaayen waybadisuna dahiraayen ha asnaama asnaamtasa dahiraayen wakanuu may kale haadana afaaliyo iidan umaytay may kala haadan yaktuluna dilaayen awlaadahum awlaadiyo gaar ahaan weliba megalka idraante aya dili jireen hawfan liajli kawfin obso darteedo min aljuuci gaaji koobsadaayan walfakri koobsadaayan awlaadahooba badan bila fadaayan gaaji yani ama gaaji singadhida fakir nagatandaraadiyo awlaadiyo dilaayen wakanuu may haadana kufa yani mashrikiinta yaktuluna awlaadam awlaadooda iyo diraayin aytan ilahay yani waida lmawudatu suilad ilahay lay wa gebro gaar ahaan hilib gebro iya dilaayin mana may wela dilaan lay wa yara jarang masalan ay yani makin gargaaras dafcuha yani may lay waahan saasaraay yani wa kay masalan ba dafcuha yani wa kay may buaha bukaa wabiruha sariga saaseraay difaacsha may lay wa oytong lay oo baalshe laadili walalka laadilid uleras maynanti objagaada tuma difacas haddana wabiruha tarigaran saaranimadiana wal oo la lahay laha aruuriyey meelusay oo kale oo yani zoojka laaku zooj laaku sargiyay laaku hadi laakukusi walaaslay baaranamanka nagadaaserahay tirjabo dili jireen manaa rid oo yo obsi iyo kuobsadaayan gaaji i faqiirnimi eeb kuobsadaayan eeblay ninjidas erahayan wayadfununa duugayen banaatin jibroosho duugayen wahuna banaadan haal xayaatun ku nool iyin gabroosho fiiriyaayan dhulkan godaayan kaduudayn wala saasan wadayn lima khashyata alcaari eeb koobtashadii ama gabirsan la eebsiinkasheente walhun meelo laylaka arage ama walhun dhale saas koobtashadii iwal caybi khashyata alcaybi eeb koobtashadii dhulka kaduugayn inti eeba dhowti in lawinada fadi eebifadi dhulka geliyo in roong eraayan dafcu yani waa kay dafnuhaa yani waa bawaanahato min almukramaat eraayan mana yani ini duugo ba wanaagsan eraan dafcu lbanaat min almukramaat ba eraan dafcu lbanaati min almukramaati jibro ini duugo waab wanaagyaalka kumid ata eraan saas la gaben dafcu min almukrama saasa eraan wayasanuna duugayen banaatin jibroshoo duugayen aasayen dhulka geliyaayen wahuna banaadan haal xayaatan ku nool iyin yani khashyat alcaari eebkoobsashadeeda er daraadeed yan duugayen walcaybi khashyat alcaybi eebkoobsashadeeda er daraadeed dhagankaasumaka dhagamaayen wakanu may haaden carab mushrikiinta mutanafiriina ku kala tagsamya haaden mutashaajiriina oonayaw yani dooda murumaw yuxaaribu bacdum bacdigood iya laxarbiyahay baclan bacda liowhal asbaabi lialcafi lasbaabi asbaabka anka daciifsan oo anka tabardarsana laxarbiyahay walmaablan xarbii kornay kaxarbiyahay wakanu may haaden mutanafiriina ku kala tagsan yahaadin oo inisjeelayne oo gabeelnimo degaalamaw mutashaajiriina doora do dooda oo murumaw yahaadin way mis jeelayna dad isjeelo mahayn islaamka nisyeeni mahayn dadeed yani gabaliya kudhexayso lamidii gabayl oo ilmedeertay hataa isdhamaayeen isdilaayeen oo oosi khasraj oo reer madin haayeen boqol iyo labaatan sin iyo degaalmaayeen gabaliya kadegmaalintililaayo kalkun wakaanu ma yahaadeen mutanaafiriina ku kala tagsan yahaadeen mutashaajiriina oona doodaw oo yani murumaayo doodayo n isjeelayne cugbo yani cadaawadahadyyan yuxaaribu bacduhum bacdigood iyo baclan bacdika xarbiyaay wala xarbagan kubilaawdawlama liowha lasbaabi lialcafi lasbaabi gobolka yaroto oo biyogolkoraabawta kadegaalan iyo bilaameyto kofko afligaadin jeysid kadegaalan iyo walsaase oo asbaab o mablan kadegaalama korotaanka lacifkanga kadegaalamaayan liowha bimacnaa alcaf liowha lasbaabi lialcafi lasbaabi asbaabtaanka lacifkanga kadegaalamaayan asilatun hadihi asila mada kana alcarabu carabnay haadin yacbuduna kuwa caabudaw gabla lislaam yacbuduna alasnaama limada kanuu yaktuluuna awlaadahum mayn dilaayin kawfa min aljuci walfaqri limada kanuu may yudfinuuna dugayn banaatin gabrosho khashyata alcaari walcaybi hal kanuu haadina mutafiqiina la bal kanuu mutanaafiriina mutashaajiriina alkhulaasa hadihi tan alkhulaasatu warkoobon kana alcarabu arabmay haadina gabla bicati rasuul rasuulka biyowshay sala allahu alayh wasalam wartiya may haadina nirihodhgainbedeli mutanafirina bilil nabada turiwa mutanafirina ku kala tagsan yahaadin muktalifiina mutashaajiriina muktalifiina ku iskhilaafsan yahaadin yadribu bacdum bacdigood iya garaacay hidaaba baclin bacdi kala goortisa garaacay sidi rasuulka ba marki dem digay sala allahu alayhi wasalam ay yani wakanu haaten kalkufaari yadribu bacdukum baclan raay mana gaalo oo kale nagaten bacdigin bacdi kala garaaco gaaladaasaasanis garaaco jiren wa kana aktaruhum akar yani mushrikiin wakana aktarhum aktar lcarabi carabta kuwooda badan badan badyin may haadana mushrikiina kuwa ilahay sharig wela ahaadin yaktuluna dilaayan awlaadam awlaadiyo dilaayan wabanaatin gabdosho dilaayan adacwatu weerdin siran fi siri sirdhakialanka weeraw rasuulka marki lahabi shireedis lahabi yani dadkan oo sanam caabudaayano intaas e hoostaas e shireedis naba lakweelay may suubiya nagadayorto intiisa walangjihirna tartiib tartiib waa shayga sira dhacdo kafidyonagdi lamba lankiisa ama jeeli ama walaa amliley sisiraw ama usijeel isjeelayeen oo widaaynimo kudhacays dadkaasa dacwadi in sheego nagdi addacwatu weerda siran fi siri sirdhadiya laniskuweeraw hadihi maxaluha bada anabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahay nabishe ya bilaaway bidacwati weerdan ya bilaaway siran fi siri siraka bilaaway lama nazala markii degay caleyhi cala rasuli rasuul korsheyka degay qawluhu qawlullahi tacaala ilahay goolshay ka degi oo ilaahay ka gooli ya ayuha lmudasiru si isdudubo isduduubayo mumsurun faandir dig warabaka rabagana fakabir wiinay watiyaabaka dharyaalkana dahir baahiri warrijta sanamna faajir kutab walaa tamnun ansiido tastaktiru alabdaso dalabaas walirabika rabiga bisena fasbir an sabr marki aayaadkaas ilahay hadiji markaasa kumi waay badaa anabiyu sala allahu alayhi wasalama bilaaway bidacwati wiirun annaasa liwiiraw siran fi siriyak bilaaway lama nazla marki degay alayh nabi nabo korshiya kadegi ya ayuha lmudasiru ki isdidoobayo um faanzir way kot walya kadegi may hayna awal awal surati nazl fi lislaami iqra yahay marki oo qaaro xiro roogi ba iqra lakadeji kolkan tookadon lamaad marki rasuulka iqra lakadeji habay hadana qaaro xiro kanagadi meeliyeedahayti dacwada yani waaka meel khilwada ka gali ya kan marama jibril oo nayawtamadi dulka oo kale sidhiyo arag haobsaday haroori aisha mayn koy zawjadiis yani waa kay khadijatu bintu kuhaylidan koy kalkun lanko badana may wa unaga hoob obsad mayl weelay aad unaga hoob obsado dhaftiya giliyaasay wijiga lang asura indho landobol usuba indho hosgeliye sidi dooradi oo kale maragna hoobki dafdag iyo walaasoo kalen koy baalka hoosiya giliyaas kalkun lanka hoob obsada wasda duube dibada siye argagaagi walaa ku tabe ikra bismi rabbika suuradaas taas may tusiyaasay nabanima tusiyaasi tanna namay tusiyaasay ya ayuha lmudatir ono rasuulnima tusiyaasi may wali um faandirali dig daska isheeg kolka naba lanka naba may lere hadii lankan waxyi laakadiji oo uslayna ka camal fal la ero oo dadkan deerti lang erna may lere markaas fa nabiyun ama hadii dacwadi laakadijiyo dadka deerti ler er may lere markaas fa nabiyun warasuulun rasuul atusiyaas aayadan atusiya ayuha almudasir ka isdaboolayo mumtulun aleliyo faandir dig annaasa dadkan dig warabaka rabagana fakabir wiinay walkalaf oo meelo lacaabudo kormajar rabaga bes a e wiinay wa wa tiyaabaka tiyaabtan fadahir daahiri tiyaabtan oo karkan eed gabtona daahirka weel dalbaga hoosena daahirka weel warrijsa yani sanamna fahjur kui jiro sanamna kudheeraw kutab maana rasuulka sala lahu alayه wasalam sida loogi macsuuma ahay salaam wilisha horbaadisbaseemanasajin hamoodni laakin may langa dadka kale langa jeed manaa dadka insheek ini salaam kutaban walaa tamnun anta adonsiidoy walaa tucdi anta adonsiidoy tastaktir hal baso dalabaas oo kofkan wal siido reed barsun walbadanka kasiyo adoo leebta insiidoy wa walaa tamnun anta adonsiidoy e walaa tucdi insiidoy tastakirha ladbas dalbaaso oo bare usun walbadan kasi odoole nsiidoy lanki walsiyaas ilahay dardise nususima usun walbadan hakinago ininsiidoy kolkan dacwadii hoob la fidiyaw ma ilahay na baraaye dacwad hoob la fidiyaw ki badana kooye walkoo horkooye walka nebade dada koo horkooye mana dacwadan ogolaay siyedahayti may lambahanya sabara lambahanyi walirabika rabiga dartis tasbira langari mana kulay dhiba kooy doonay hoob ada dacwadan fidiyaw nagat magaaladi alkudalati kan wala koobiye walka shiidoye dhibaato badan alakinjiyey sidey an sabr dacwad ka sabr rabiga daraadisan sabr alili wali rabbika rabiga dartisna fasbir sabr rasuulka sala allahu alayhi wasalam aayadan marki lakadiji oo ya ayuha lmudatir gum faandir eri gum silin eri gumi lay maahin markoona manasan ilah isku geeriyoodi dacwad laysadiyaay mana kolka aayada yani waa kana leray alcibratu bicumuumi lafdi la bikhusuusi sabab cibrada may la fiiriyey lafdaga caamshay la fiiriya maana sababta hadda rasuulka leeka degdi usi kalen laakin hadda ayn yaalo hadda ay lahadalayd aydi hadalayd markas adiki lahadalayd wamtaandir lankasa in yaalo mana dacwada lanlanka daraw i diinta lanlanka daraw mala hibilawsa ilay dacwada fidiyaan ma eh qof kastaba aydi lahadalayd lankasta may lilaya diintan deersi dadka rabaga wiinay karka daahirtoy sanam kutab yani wali fasbir dadka dhan yaalo korku may ole rasuulka dacwadiisa dudidi aayad hakadegdi hafidi dacwadi manasana maraaxa ma weydiina idis dablaan ahaadasi laba hal lama bilood oo kale idis dablaan ese iyo yani hamaraasi sagaal bilaamood ma gaba intaas may weelay dacwad ilaahay lay fidiyaay hoolisa gudigi hadhamaysidi asxaabu rasuula gadaal sheegoogen yoona hooliho gudlen hadhamaysiden taabiciina kooyen yoona hooliho gudlen unfaandir yoona suubiyen ila alana hada dacwada gadaa na deersi olmi ana deersidi asa mana culmi diinta an halgante hadda hana deersidi un hadda muslimiin ana yani dada dada diinta sida an halgi maayo addunyan kutabaayay hata marmar un guursadaane dacwo layta yani saas haayan ilaa yawm lqiyaama dada ilaahay kalkun diinta kasharafe oo diinti saas an gohaayan addunyan waydiyaana diinti fidiyaayan diinti faafihaayan adina saasa lakin kubahanyi macna ini dad saas eleelo dacwada ilahay dadfidiya le ilan aay dadka dhongal hadalaaytamaayn Eh, yani rasuulka la marka lala hadlay milaka dhamaasima eh lan kastaba aayada lahadalaayso mana fadacaa ahla baytihi kolka hoob aayaadkan laakadiji rasuulka marka horeysamay kubilaaway fadaca nabiy nabag n weeri ahla baytihi bayt nabiy nabag ahlu beytsa n weeri hilsa idis ya kubilaaway orta dadku marki hoosa dhisanta ya markaas korlaa yani waakay laka ogolaade oob ad istagaajiyey nafsatida idisa kubilaaway fadaca nabiy n weeri bayt bayt nabi naba goossn weri hilsn weri beedsy hilsn weri waman an weri fadaca nabiy man an weri yasik nabiy naba kakalsugnaay bibi man man kakalsugnaay oo min asigaai asigaai nabi naba widaayayaalshay eh aladina kuwaasoo yactaqiduna rumaayay ictigaadiyaayen sidgaw sidga rasuli rasuulka runtis ictigaadiyaayen hani rasuulka ini saadigayin an gaben hane kubilaabi hani an weri oo meelaha ti rasuulka dacwadka fidyahay dadgaale aduna gaalimo muslimiin ba leeya lanka tartiibla lanksheego koofada bes sawi dhaafi jira hensa diinten gabta hensada waanen oo bedar koo kaadeedo mana laakin meeli rasuulka laakubiyey gumta andir leeray gum leeri meeli lakusu gum leeri yani waafi masalan ba meel oo kulli wala roogo adduunka roogo dhan baaliyaala gaala ahaay fadaca nabiy nabag an weeri ahla beyti an weeri waman an weeri yasigu nabiy nabag kalsun yibi biman man min asdigaay asdigaay nabiy nabag widaadiy widaadi yani widaadiyaalshay e asdigaaihi widaayaalshay e widaayaalsha e sadiqin asdigaa lere widaayaalshay dadki haayen an weeri aladina asdigadaasoo yactaqiduna yooba ictigaadiyaayen sidkasuga nabiy nabaruntis ictigaadi walisheeg ina rugnayn ictigaadiyaayen wadaca nabiy nabag weeray hum annaasa dadki an weeri ama wadaca nabiy nabag weeray hum almadkurina aani hadi la sheegi min ahlihi e waman yasibu bihi e dadkaasan weeri ilaa cibaadat illahi ilaahay caabudow shay waxdahu munfaridan haalhaadi shaladis ilahay besa la caabud wrafati fadaan weri hum anaas dadki hum almadkuuriin aan weri ila rafati inaxariiso binaas dadka la naxariiso walitiaadi midoowow ini dadka dong halintolo nagabo la midoow kalantoliska naga watarki lxarbi xarbana lakutaba intaasaan ku weri wa daca nabiy naban weri hum anaas dadka hum almadkuuriin aan weri ilaa cibaadat illahi ilahi caabudow sheyan ku weri waxdahu munfaridan hala bishiraydi warafati wa ila rafati inaxariiso binaas dadka lang naxariis wltiaadi waila tiaadi midoow watarki xarbi arba kutawashan taasaan kuweri wakad badaa nadiy nabag bilaawi sala lahu alayhi wasalam bidacwati wernya bilaawi siran bisiri siriya kabilaawi may weli ofan liajli ofin obso darteed o min mufaajaati nnaasi dadka kediyowsha laku obsadaw biamrin amar lakakediya amarkaasoo lam yacrifu yon kasaan amar walam yasmacun dheegne bi bilamrin dheegni ilan may lare yani ahay yani wa kay of kuwal usankaasaan odowa leleda almar lima jahila caduwhu leda of kuwal isku jaahil ay odowa leiye wal usankaasaan hooblasheeda odowsade laakin hooba kasad makadem odowsane dhigo kolka marka horeytasi oo dadka ninkadiine amar iyo unkasaananka kadin tartiib tartiib tiraku bilaalkood wakad bada-a nabiy nabo bilaaway bidacwati weernamto oo dacwad islaamka linasguulaw siran fi siriyaka bilaaw liajli kawfan liajli kawfin obso darteed oo min mufaajaati naas dadka lakakediyoso soo koobsada biamrin amar lakakediya amarkaasoo lama yacrifu yonkasan amarkasan walama yasmacu yondegna bi bilamri asilatun hadi asila mataa badaat dacwatu dacwada mabilaawtay siran fi siri mabilaawtay bada anabiyu sala allahu alayh wasalam bidacwati sira lama bacata lama nazla calayhi qawluhu tacaala ya ayuha lmudatiru qum faandir ila alaaya min man ladi ay man duulme aladina haaniyin daca nabiy nabag weeri hum ladinka weeri siran weeri fadaca ahla beyti waman yasibu bihi min asdiqaa'ihi min ilaa ayi shayin shay me dacaahum an kuweeri dacaahum ila cibaadat illahi waxdahu wاra'fati binnas wاlitixaad watarki lxarbi limada bada'a nabiyu bidacwati siran ma inkabilaab khawfan min mufaajaati الnaasi biamrin lam yacrifuh walam yasmacuu bi alkhulaasa bada'a nabiyu sala الlahu alayه wasalam dacwata bilahi siran fi siri fadaca nabiy nabag weri garaabata garaabat nabiyan weri waalahu waalahu waalahu ala nabiy nabag helshen kuweri ila tawxiid ilahi waaxidowshe walitilaafi inisdumumaw inisdumumaw itixaad ilayka macna walitilaafi inisdumumaw warifki bilducafaay dadka laciifinta lagnahris intaasaan kuweri waay awal lmu'miniina dacwadii markiisu weri natiijadii inqalata in horeysa may kubilanta kubilaawsi awal lmu'miniina mu'miniinta kan kuhoreeyo hada maxaluhu wamabxasu awalu man shasi kan wari aamana rumaay bi binabi naba rumaay min anisaai bilan haal kumid ahaati khadijatu khadijatu bint khuwayli zawjatu wa idisa kubilamelarna zawjadiisa kotog yani rumayti wa kanat hiya khadija may haytay tactaqidu hiya khadijini ictigaadiyaa soo haati sidka risaalati rasuuli rasuulka rasuulnimadiis runtiya waa ictigaadiyaasi lima liajri maagi daraadeed yan ictigaadiyaasi dahara huwa maag daahiray laha likadija khadiijan daahir min alcalaamaati calaamooyin ah eh, calaamaadkaas oo adaalati tusiyaayan calaa nubuwati nubuwati nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabada nabadnimadiis tusiyaayan mundu safratihi safrati nabiy nabo safarshi laakubilaaw maca kaadimiha lasafari taymaysarata ah eh. xiligaas laakubilaawba calaamaad oo nabanimo tusiyaayan aragdi taasa kalkun yani nrumayti waay wa kanat khadiijatu tactaqidu hiya khadiijima ictigaadiyaatay sifka risaalati risaalati nabiy nabad rasuulnimadiis runtiya waa ictigaadiyaas galbe galadaas limal yajli maaga daraadeed aara huwa maaga aahiray lahaa likhadijan aahiri min alcalaamaati calaamaadi calaamaadkaasoo adaalati tusiyaayan calaa nubuwati nubuwati nabiy naba nabadnimadiis tusiyaayan mundu safrati safrati nabiy nabad safarshi lakubilaaw maca kaadimiha kaadimkeeda macasha lasafaras lasafari kaadimke maysarata leeraay waktidaas laakubilaabo calaamaat nubuwa aragdi taasa kalku ini saadiga in ictigaadiyaasi waawalu man شaska kan horeeyo amana rumaaye b nabi nabo rumaayo min arijaali midil oo dadgin halkumideyin abubakrin abubakar waay asidiq run badneeg ahaay wa kana huwa abubakar may haaday sadiqahu sadiq nabi naba wilaashay ahaadi qabla bacdi bacdi nabi nabaga biyowkisointi nabalankuanababa sadiq yahaay lamasin lamasin iyo kuda lamasin yani rasuulka winay saaib ahaay walam yachad huwa abubakar ma ogaanay aleyh ala nabi nabo korshay ma ogaanay kalidan been maka ogaan lishi ahe waawalu man aamana bi min arijaali abubakrin waay wa zayd bnu xarisata zayd bnu xarisa mawlaahu mawla nabiy waay wa kana huwa zayd may haaday mamluka nabiy nabagkii ling milki yahaaday sala allahu alayhi wasalam odoonko nabag leyahaada jaray hawshee kudhaali fa actaqa huwa yani waa kay masalan fa actaqa huwa rasuulka hurooyay hu zayd kasa hurooy ilaa hata marki demb unugshakwaalaa zayd bin muhamed lera waktigi tabani marki lajeedi kolka lamadaasa maylnang roreeyeen wa awalu man shaksika an horeeyo aamana huwa manka rumaayay bi binabi nawa rumaayo min astidyaani ulaadi yar yarnaha halkumidahy cali bnu abi alib ali bin abi alib waa ismun jiraha is jiraha ela sheegay wa kana huwa calamayhaaday rabiba rasuul rasuulka ki barbaariya iyo hadidisa roogi rasuulka koriyaay وaوl man شakصi kan wuri amana rumay bi bنabi min الrijaal halkumidahy abubakrin abubakr abubakr waay صdiq run badneeg ha وa hu abubakr may haaday cafifan lan dhowrsadaayo dhowrsan ya haadi sakاan yani wa kay sakiyan hadina sakaawe aho basdalyadiho galanti sirsano sakaawe ya haadi liajli dalika kana lirasuuli الlahi sala lahu a liajli dalika kana huwa abubakr may haaday lirasuuli الlahi sala الlahu alayه وasalam osan degnay rasuulka ma anhaaday bimanzilati lwasiiri kaalmay oo kale anhaadi lan kaalmay oo rasuulka wasiir manaha ki kaalmayaha bimanzilati lwasiiri ki oo an kaalmayaay mansil si roog wasiir oo kale an roogi wa ay meel raiisulwasaare guraan ma wasiir guraan meelo si oo kale an roogi yastashiiru huwa nabag lishooray hu abaabakara lishooray fi umuuri umuuri nabi nabag aramiyaalshe lishooray a yani wa kisaas wakana mamluk wakana may bahad abukana wakana huwa abubakar adi sadiga sadiga nabiyaad qabla bacdi bacdi nabi nabaga biyowkiis horteed walam yachad huwa abubakar walam yaclam huwa abubakar ma ogaane alayhi ala nabi nabo korshay kadiban been maka ogaan wazaydun waawalu man amana bi binabiy lankarumaayo min arijaal yal kumid abubakrin waay wazayd bnu xarisata zayd bnu xarisa wa wakana huwa zayd bnu xari xaris may haday mamluka nabiyi nabaki langmilkiy haadi sala allahu alayhi wasalam faactaga huwa yani wa ka faactaga huwa rasulka horooyay hu zed ya horooy waawal man shasaka an horeeyo aamana rumaaydi binabiy rumaay min asibyaani halku mid ayin caliy abi alib cali bin abi alib wa wa kana huwa cala haaday rabiba rasuli rasuulka ki barbaariyaaye haadi oo rasuulka walaan barbaariyaay awjay noolay abu alib ahay walaan barbaariyaay may abu alib may ahay awlaad badnaay awlaad badna gabi haddana fakir ahay xila abaareen wal roogi kalkun yani rasuulka maeray sala allahu alayh wasalam edeer shay cabaasan tinseed cabaasna maala maala gabay maeray edeer aragahayta abaar zibin abaareen walka jare edeerkan abu aalib en awlaad badagna gabay adima hanta ma gabo awlaada inti abaarta kukudhamaado fadeen awlaadada shalgoosanoy anina koweddo idina kowado eri mana bes edeerkii cabaas soobtaas eri ka ogolaaday erikay raayisayla inshaanti been lamadiyo abu aalib an seeden abu aalibo awlaada kooshal wedaan ere lamada awlaado abaarta kingubiyaan kooshal wedaan ismere hadi marba inku caqiilka ink wedaan kifadaasan weda awlaadeer alan wiinkay yani waa kay abu aalib aalib aalib iyo caqiila roogen kalkan lamada jacfar iyo nayaw cali bin abi aalib lamadaasa shal wedad jacfarna may wedada cabaasa wedadi calina may hawedada rasuulka hawedadi sala allahu alay salam meeda adililay wa kana rabiba rasuul rasulka koryaa idaka kori mana hidi rasuulka kukoryaasana gabalkiis ay kadari marki dembi wa kana huwa cala may haaday rabiib rasuuli rasuulka ki barbaariyaay haadi waqad dacaa abu bakrin abu dacwada islaam kaaso wafkun hoob dacwada diintada fahamta adina lanki ad markaasoy deersi korto deersiyaasi naseexe eh tartiib an deersiyaas waqad dacaa abu bakrin an weeri man iyo an weeri sun yuxibu huwa abu bakr bi jeeleyey وayuحibوna yoona jeleyen hu abubakr jeleyen faajaaba may ajiibay hu ababakr jamcun kaثيr dad badan suna saaxibyaal dawadi jeertiynaa dad badana dacwadi jeertiy وakad dacaa abubakrin abubakr yan weeri man yan weeri yuحib huwa abubakr ba jeelayey hu manka jeelay manta dad badan ka dhiyaasa وayuحibوna waa ka edahoodha yuحib hu ut lamirka manta lagnagdaay bاctibaari lafdi وayuحibuna hadani jamacilkuali bاctibaari macnah وayuحibuna yoona jielayen manta sagnaas ro ababakar jielayen dadkaasan weri a dadki suji jeelay i dadkiyo naftiyo abubakar jeelayen yooge dacwadinka weri saxaabi kastama erga dongay hoob suba islaamo ini dacwada fediya usun lankisaajsun usii wera faajaaba may ajiibey hu ababakar may ajiibena jamcun jamaaco jamaacadaasoo kasiirun fara badan dad badan saaxibyaalshay ay kumid e minhum min aljamacati jamacadu sanweri may kumid ah cusmaan bnu afama kumide thalit lkhulafaay khalifinti araashidin hanuunsanaayen kisadkualinahay wazubayr bnu cawaama kumide ada dadki casharat mubashirin lera ubaydlahi bn yani dadkaasa sacd bin abi waqas ay dadkaasa dacwadi kafadi minhum min aljamci jamacada may kumid ah bnu afama kumide cusmaan bnu afan yani dadka oo cusmaan yani waa ka abubakar kumid ahay halis lkhulafaai khaliifintii araajibiina hanuunsanaayeen kii sedahayayna eh wzubayr bnu cawaama kumide wa minhum azubayr bnu cawaam xawaariyu hadi lumma ya kumida ibnu camati nabiy laba ginaadi safiya arishe iya kumide wa walama calima camuhu hoosan degni walama calima camuhu camu cusmaan cusmaan edeershay markii ogaadi alxakamu xakam leeraay magaashay biislam islaami cusmaan cusmaan islaamshay markii ogaadiya owtaga huwa camki iri u cusmaanga ka hiri katifan garbaduuban hiri garbaduuban si weliba may kale lasii sheegay miiljuan wasaas oo kale intis kahirdawi magaar kahirdawiye onkashidi mana miil neefta kunaga un lahay neefta kahiri markaasa waqaala huwa camka meeray yani tatruku antaada ku tabaas diina aabaaika aku tabaase atatruk alistifa macduufe tatruku atatruku antaada ku tabaase diina aabaika awtaa awteeda diintiyo kutabaase watatbacu antaad rahaase diina rahaase diinkaas oo mustaxbatan ladersi wallahi akdhaarday laa uxiluka makufuraw solay fikinkirnaadas hataa tadaca anta ilaah kutabaas ma walaagi anta adib aleyh maakasugunteer diinti adkaadas inti kutabaas silay fikinkirnaadas yani garbaduubankirnaadas faqaala cusmaan cusmaan may ka gooray law lilxakam edersi xakam ay mengaray wallahi akaarda laa adacu anaan makutabaw hu adiina diinkay makutabaw walaa walaa ufaarigu ana ana maanafaruga hu adiina diinkay mafarugaw wali fadaa sameeya diinday makutabaayo falama ra'aa camuhu camu cusmaan cusmaan adeertay markii aragay salaabatahu salaabata cusmaan cusmaan adeeg shay marki aragi oo diintiskaas adegi aragi iyo taraka huwa camkii kutabi hu cusmaan kutabi wagiila waato mayli atali sheegay wagiila mayleray kana huwa camka haadi yursil ini diraw haadi adukana diik ama un yadiraay alayhi cala cusmaan cusmaan korshay walhaal hua cusmaanna mugayadun kili hiriyey kusoo hirdhawnya weliba magaarka hirdhawaw iyo hadan unka shidaayelari naeftimirkunaga online saasa kacdaaday wala saasan weelaw lima liyarjica huwa cusmaan ini nagado ilaa cibaadati liyarjica huwa cusmaan ini nagado min diinihi diini cusmaan ku kunagdo ilaa cibaadat اlasnaami sanamyaala caabudowsha unagad fagawallahuse ilaah yaa hoojiyey u cusmaan hoojiyey bithabaati sugnaashiya ilaahay kahooji waay maweel diintis ahaysidi ilah usujalamakidirlaa kudhi saasa laba islaamo oo islaamka bagala qaraabigiisi tolshay cadaabayeen asilatun hadihi asila man awalu man shaksikan wareyme amana rumaayay bi binabi rumaay min anisaai halkumiday khadiijatu man ay awalu man shasta kan horeeya amana rumaydi binabi min arijaali halkumiday abubakrin man awalu man shasta kan horeeya ay amana rumaydi binabi min asabyaani halkumiday caliyum maada camila abu bakrin abu may suubi bacda islaamihi islaamshay bacdishay waqad daca abu man yuxibuhu wa yuxibunahu faajaabahu jamcun kaiiru alkhulaasa awalu man shasta kan horeeya amana rumaydi binabi rumay asayidatu sayidii khadijatu khadija leeraay abubakrin sidig waayo ali bn abi alib waayo uma dacaa abubakrin weri asaab saab abibakrin weri ka cusmaan bin cafan wa zubayr bin cawaam oo kale faamanu iyana rumaayeen addacwatu jahran addacwatu sira hadun kubani addacwatu weerdin jahran fi ljahri jeerlin isku weeraw hada maal hadihi maxaluha istamarat dacwatu dacwadiya daaimti asiriyatu sirtilnisbaya daaimti alaaa sanawatin sinyaali sidee o ajaaba ajiibay fi asnaaiha athnaa yani athnaa'iha athnaa'i dacwa dacwadaas basiyaba kasiirun dad badan ajiiben min alashraafi odayaal e walmawaali odoomon eh odoomon laawrooy eh istamarat dacwatu dacwadii oo diintiliniskuwera iyo daaimti dacwadaas oo asiriyatu sirin nisba iyo daaimti talaata sanawaati siniyaali side eh sadidisin macna mayliniskuwere daarto lelahay daaru arqam binobil arqam daarti oo yani waa kay safa korshakiyaaley oo masaajidka binaasha korsheeka yaali milasana katadumadaay dacwada lanaskuweeray marka dadka caamada laymumata kuuda laka aadamaayo laymu mana kuud malka aadamaana laakin dacwada hoos lakari garsanaayt mana idan garsanaay maain markaasay kuudka aadanba maabajarneed aadan maylay lakabilaabay lakajidooy madina lay lakajidoy maka malkajidooy laakin dacwada laga gariyaay salaada la garsadaay dacwada la gariyaay kuuda laka aadamaayo caamada l melakashanay mana walka gariyaay istamarat dacwatu dacwadiya daaimtay asiriyatu sirnisbay alaata sanawaati madaaimti alaatu sanawaat kaasoo ajaaba ajiibay fi asnaaihi asnaai alaati sanawaat sadida sin datiyo ajiibeeno kasiirun dad badan ajiibeen kasiir kaasoo min alashraafi dad oo sharaf lena e oo gurayso barbaan sharaf lahayan e walmawaali odooman e bacda dalika bacda dalika madkuuri kan adala sheegi kabacd ya umira nabiy nabag la amri sala allahu alayh wasalam biljahri lijeerow oo dacwad ini lijeer laamari bigowlihi gowlilaahi taala ilahay golshila ka amari fasdac bima tu'maru waacri an lmushrikiin ilahi fasdac lijihir bimaama ladigi lijihir tu'maru antaada laka amaraw muxamado waacri kujeesoy an lmushrikiina mushrikiintana dhigbala ininsida kujeesoy salary mana ay bacda dalika dacwa bacda dalika almadkuuri kan hadilhashay kabacd ya umira huwa rasuulka la amri sala allahu alay wasalam biljari lijeero bigowlihi goolilahi taala ilahay golshalijher fasdacni ilahay kagol fasdac lijeher imaam ladigi lijehertu umar antaad lakamra waaril antaad jeesoy an lmushrikiina mushrikiin ku jeesoy fasacida nabiyo nabaga sala lahu alayhi wasalam iya kori cala safa jabalki oo meelinka dhawaayo safa leraa iya kori wanaada qawmahu qawma nabiy nabo tolsheeg naadi falama tamacu qoomkii marki kulumeen iyo gaala nabiy nabo may ngaray sala allahu alayhi wasalam lahum lilqawmi may ngaray hal tusaib hal tusadibuna ni in rumaayasana fi maagi in rumaayasana ukbiru ana kabra kum isin bi maag sin sheegaw wala sin sheegay ha in rumaayasana sari macnaa taaso hadalka macnaa kot marki gofka la bilaawo walan siinayay dhigaha reeb dhere manaa walaago sin sheeg maay hanga sin sheegala e hooberto yani taas laakin hooberto wala sin sheegay e dar ma iya iraan hadhiga tegaya yani wal ogolaadeen ogolaadana ma ogolaadeen uli walaa tegi tegi kolka hal tusadikuna ni in rumaayasana fi mali ubir an abra kumisin bi malsin abra an helanki rumslow tahay orta muxamedulamin haya ahaa walian fi sheekin abra in rumaayasana faqaalo meeren jamiichum jamiic lqawmi qoomki dhumaantiyo meeren nacam ha may weli ma jarabna jumlada cilo oo kale wa may weley ma jarabna una ma jarabna maki ogaan calayka korka ma jarabna kadiban been mundu waktilamundu nashatika barbaaraw ka laa kubilaaw ila alaan adulkudeel ilaa hadsa ad ad barbaartay inug yar sagiir hasi laa kubilaaw ilaa hadsa laakoo deer been masi arag leering kalkun wal al wareedinin sheegda ogolaadan faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki markaasa meeray h maysin sheegay an iduu bedbaadiya anfusakum nafyaalki min annaari naar ku bedbaadiya may wal ini ana nadirun koo digaw lakum isinsin digaw ahaa min cadaabin ana sinkudige cadaabkaas o shadiidin doron asinkudige mana faqaala camuhu camu nabi nabag adeertay abulahabin leray kunidis lah linabi may ngaray taban laka khasaari kin sugnaati ilaaga kin sugnaati eri ya muhamed ali hada bes miya jamactan ahan inkulmidi eri mana unayo odayaalka ana qaraabada ina dong awta ereeryaalka ana iyo walaadhan inkulmidi ham bes elay bua eri mana faanzala allahu ilahay maya kadijiyey fi xaqihi xaqi abi lahabi abi lahab xabshe ilahay maya kadijiyey suurat lahabi suuradun laab lahab leraw sabat helaagsamen yada abi lahabin abi lahab lamidis ganyaad helaagsamen wataba waab helaagsame ilaa aakirihi alaayata ayda dhameystir aayaadkaasa ilaaya kadigi yani fasda fasacida nabiy nabog koray ala safa jabalka safa leraa koray wanaada nabiy nabog naadi goma goma nabiy naadi tolshay falama ijtamacu marki kulmen gaala nabiy lo lilqawmi mengary hal tusadikuna ni anin rumaayasana fi magi ukbiru an kabra kumisima bima magasin kabra faqaaluu jamiicun jamiic lqawmi qoomki samaantiyo mere nacam ha may wali ma jarabna onma jarabna calayka korka kadiban been maki jarabna mundu nash'atika barbaarowka laa ila ilagaan hadi laa kudeer faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may kagole angiduu badbaadiya anfusakum nafyaalkin badbaadiya min annaari naar ku badbaadiya ini an nadirun koodiga lakum isinsin digo aadi min cadaabin sinkudigo cadaabkaasoo shadiidun daro faqaala camu camu nabiy nabag adeershay law linabiy may ngare abulahbin ah taban hilaaki khasaariye halaakan wakasaaran alakatin sugnaati ya muxamadu muxamado alihada kan bes e miya jamactanaha nin kulmidi ya buasel faanzala allahu tacaala ilahi fi haqi haqi abilahi abilah abse ilahi ma diji suurat lahbi suuradii islankimaga dari tabat yalaagsimen yada abilahbin abilahab rasuulka ma yalaagsamayo si yalaagsamoyl tabat yalaagsimen yada abilahbin abilahab lamis ganyad yalaagsimen wataba huwa abulahab waaba yalaagsamey ila aakirihi as'ilat hadihi tan as'ilatun ti onayaw su'aal e waay kam sanatan sinidne istamarat dacwatu dacwadii asiriyatu meega daaimti istamarat dacwatu siriya halaata sanawaat mata jahra nabiyu bidacwati mela jahri ay yani bacda dalika umir ay bacda dalika umira anabiyu sala allahu alayh wasalam biljahri biqawlihi tacaala fasdac markaasa lijeeri marka ayadaas laakadiji mata jahra nabiyu bacda qawl nabiyi laba gol shay bacdisha lijeeri fasdac bima tumar markileri markaasaasuna lijeeri kayfa jahra nabiyu biha bidacwata lijeeri fasacida nabiyu cala safa wanada qawmahu falama ijtamacuu qala lahum hal tusadikuni fima ukbirukum bi maada qala camuhu abu lahabin lahu linabiy mengari qala camuhu abu lahabin lahu taban laka ya muhamed alihada jamactana sangari alkhulaasa bacda talaati sanawaat niyaalo sadekadid ya umir nabiy nabo laamari biljahri lijeerow dacwada lijeerowse fajamaca nabiy nabo kulmi goma gooma nabiy nabo tolshe kulmi waandare nabiy nabo ndigi hum goomki ndigi cadaab alaakhira aakhira adaabten kudigi jamcuhu jamcu nabiy nabo kulmiyawshe licashiratihi cashirati nabiy nabo garaabidis kulmi jamaca nabiy nabo ya kulmiyey sala allahu alayhi wasalam ahla ana nabiy ya kulmiye waa gaariba o gaariba nabiy nabo garaabadiisa kulmi lama nazala marki degey aleyh nabiy nabo korshe kadegi gowlu gowlulahi taala ilahay golshe kadegi waandir antaadan dig cashiirataka qaraabada alag rabina dhow marka aydaasa diji fabalaga yani waa kay deersi hum yoogi risaalata rabbihi fabalaga nabiy nabaga deersi hum qoomkaya deersi risaalata rabbi rabi nabi naba rabi shay farmintisa deersi waandarahu nabaga ndigi hum qoomki andigi cadaaba yawmin maalin cadaabsha yom kaso cadiimin yawma maalin cadaabsha andigi laa yanfacu anfacaane maaln maaln anfacaan walaa banuuna kurina walan taraan fatakalama alqawmu qoomkiya hadleen kalaaman kalaama hadleen kalaamkaasoo mayinan nugol ilaa camahu cama nabi nabag adeertay abaalaabin ema aladi camkaas oo kaana ahaaday caduwahu caduwa nabi nabag odowshay nagadi cadowgaas oo alashada doron nagadi maahayn fa inahu ina alcama adeerku suge radda radiyey raddan aradi radagaas qabiican foolon wadalaba may ku dalbaday minhu min alqawmi tolki may ku dalbaday alqabla gobodow calayhi cala nabiy nabo korshay lagobado yani faqaala abu alibin abu alib edershay lamaada alah linabi may ngaray wallahi lanamnacanaho ma baina mana wallahi reebane difacan arikan intiba nolol nijarto jamaca nabiy naba iya kulmi sala lahu alayh wasalam ahlah ala nabiya kulmi waagariba wagarib nabiy nabo tolshay garaabadiisa kulmi lama nazala marki degay aleyh ala nabiy gawlu gawlulahi tacaala ilahay golshay kadegi andir anta naba macmado undir cashiirataka tolka alag rabina dadaw qaraabada hanhakingadhaw ndig marki laadigi fabalaga nabiy nabo kulmi hum alaqrabiina qaraabadiya kulmi fabalaga nabiy nabag deerti le hum cashiiradiya deerti risaalata rabi rabi nabiy nabag rabi shay rabigaas yani waa kay farmiintisa deerti qaala nabiy nabo may ngaray lahum lilcashiirati tolki may ngaray ina raa'ida lanka sahay sahanka e laa yakdibu ahla welshay manben sheegaa raacido maama oo masul oo musul carbeeda arai laa yagdig al <clears throat> lanka saanka helshima been sheegaw saanka mana maybua baadi dadka marki hoob xili roobaadka meelosa ladeel dadka heela ee lankoo behe iraabta behe meelo horba fiiriye meeli oo roobka dhii meeli suudleho misme daagle fiiriye bes kalkun tolkiyan kooye dadka meeli degnaaye aha bara inta la guureeli la iraaba kuba la dheelmada la guureereed manaa may rasuulka jarolan guure waktu sugan meel o ibr aho cidla aho jab dadka mguuriya meelus wala ka aragila ibilo asaan nink baybalera langon saase langrungla ay la dirsade arai laa yagdib ala lanka saanka reer reersi mambay sheega saaso ana kolkan saanga sin ahaa ina raaida sidii horta bisin ogaado jarten maybua kofka ma wariskataay ama dhagin sheelanka ma amaade carabta maybua dad oo oh, heel jare ahay kolkan heela maybua langa ansaaniye lan kusugen helshay man ben sheegay jan ani hada tiri oo kale sin ahaw waqal qaala nabiy lahum bilqawmi men arag ina raaida lanka saanka e laa yakdibu huwa lanka saanka hoo saxiiq saanka e yani man ben sheegaw ah law tolshay man ben sheegaw wallahi akadhaarade yer law kadabtu naasa dadka kale anan ben sheeg dadka kale qaraabada inhayn an ben sheega jamiican halay ma kadabtukum isin misin ben sheegaw tolke isin qaraabada isin misin ben sheegaari mana walaw garartu ana kadiyo annaasa dadka kala kadi jamiican halin dhamaantiyo ma garartukum isin masun kadiyaari mama isin oobsan kadi aniba iskadiye isin masun kadiyaari wallahi ladi aliya kadhaaraday laa ilaha ilaha kalanjan ilaa huwa usmaain ini ana la rasuulullahi ilahay edeegsheeye ahaa ilaykum isin lahin edeeji khaasatan akusu goona walaa khaasatan khasisoo khasisay wa ila nnaasi wala in edeeji kafatan halin dhamaantiyo isin wala indiri gaar ahaan dadka dhon wala ingeri arabiya jan dhon ala ingeri wallahi kdhaarday latamutuna dhimatan oo dhimatan oo dhimatan kama tanaamuna sida isin hundiraasan oo kalen dhimadaasan wala tubcasuna laasan oo laasan biyay kama tastaykiduna si hamburaarigaasan oo kalen kaasan oo kale elaasinkiye hundurmeeda ima iski bahaase yani waa kay dhimashadiiya iski bahaas habiyowka oo binaanka hundurmeed laaku kahaw iyo diyaamaha biyowsha iski bahayaan dadka yani hoob duraan ilaabta waa ka hoob kiinbariyooda idinta furto binaame jiiriya meelsirin min halinko mana kuley margaas dadki dhamaada naaka galaas mana saasu dadkan kolka yani kada dalkan intalanka noolo tartiib tartiib laylan bee kana lasiibe kaasa lasiibe dulka laka aruure marka dankin damboye wir walaahi dhon dhamaada wal dhamaadi walhunduriyo kelmaha waa ka hoob bari hadina hoob yani asirido ilbaabka furut wa kay koeaare koeakubahiko fut fut fut walhafoof desgumana jidki dhomba guubako iyamagina saaso labragiyana ka arure dadka dhan wal dhamaade yani walbahe halin halin sila nisasiiba wal dhamaade hanin domboyan dhamaadayan marka dembunga dhafuufe walaagi dom dhamaadayan dhulkana ka arure abuur dhulka lageliyo barademb afartum beri roobkubade wal hafoofe kolkan sidi bakalka laanfoofay oo kale balkaan bahay oo kale iyo isla markiiba faidahum qiyaam yanduruna bu ooga foofano ka dalkihan lahanboolama gabragan binaankan surum dikaban erag ruuxiya laka bunka la fuufe kulki bunka may buaha yani bo of ruux shay boga meela kuley meela kajar fuufoola riga duulaylankayubla er surunyin dooshabategin waa ko dadki surunyin faidahum qiyaam yandurun tan ilahi lay kalku wala tubcasuna saasa laasin biyo maana wala baadon kalku dadka la gili binaanka baadoonan yani ilahay hortisa lasurme sireeda lankin lajar adan jarna jamaacadan lajar jarna wali ada subidi gooniga lakin lasaabtume lama lawreed ima ila ljana wa ima ila naar lawreed ini jinada heshe midig heshe lamba ini bid heshe lamba lamada layna nagde mana kolkuntiya rasuulka tolshay kuwaanigahay wallahi akdhaarade latamutuna dhimatan oo dhimatan dhimashada may shibahaad kama tanaamuna sidii isin oo kale wala tubcasuna lahasinbiyay oo lahasinbiyay min alquburi halasinkubiya gabayaalka lahasinkusoofiye kama tastaykiduna si buraargaansan durbes ankukahasan oo kale hoob laakiyo binaanki laasbi may lasuubiye uskuba mutlaga walkaadla jarti adunye walyasuubi jarti walba malka malka warsada jinski toosan galeya maya wala tuxaasabuna lasan xisaabay oo lasan xisaabay dimaagiya lasan xisaabay tacmaluna isin suubiasan in ayra fa ayr wain sharan fa shar lam wala kasbadi hata inteeda roogdo wali fadaad samaysay hadhowtiya aragaas reed mana wala tuxaasabuna lasan xisaabay oo lasan xisaabay bima tafcalu bima tacmaluna walaysin suubiasana lasan xisaabay wala boranyin walbada suubid afkaa kuba hata alanina fi lmara lalere walkas walabtuge hataa yani waakay masalan ba jibeedka lanka jirin ihihita erawdhon hata walabtuge walkasudhaaf mana kon adlay hadal bastoy walon ka hadal ama wal yar ka hadal walaakin goray iqra kitaabka ala kera doona dhowti kitaabka waa ku buysatay buysatay hadal badan ayta kitaabka buysatay firsan yani lam kitaabshay goortalan geliye akrisade anama gor numero korto ad beenis galantatida hadalaas afka hadale luta hadalaas yani markhaati gal malki wala tuxaasabuna lasan xisaabay oo lasan xisaabay bima walaagi tacmaluna isin suubiyaasan oo kheereyin oo sharciyin walba wala tujizawna nasin abaalguday bilixsaani wanaag hadii samaysan ixsaanan alasin abaalguday ah wabisui humaatana suan alasin humaato iyo alasin abaalguday waay saduudka oo kalsay nil wala kutahoosan wala kutabaan yani wabisui suan meela laorode mana oo tartarinadoosbalabalagoydo kugoos wabisui suan humaata hadii samaysan humaati lasin kajaaziye fainaha ina almujazata abaalmarka maylay wa lajanat abada aw lanaarun abada lamadaas lay mana lamadaas layla nagde ini jina lagalo lakuwaar oo inti oo yani sila noolada la naga mustaqbal winaalsan aakhir lay jar mana faraxna aakhir lay jar tiringan aakhir lay jarta mana ini jina lagalo lakuwaar inti ad yani adduunkan waligeed la yani kiyaal marki la tiri wali are shid wali bacaad marki la tiri jinadaasaka jiraan misma ayni naar galo lanka reer naar haaye gaal haaye mislan aalumasiya naar garo usul kuwaar lamadantoodi olay mana ta rasuulka goomshay kuwacdi fatakalama alqawmu yani qoomkii marki sida rasuulka unwaani wala tujzawunna lasing abaalmariyay bilixsaani kan wanaagaysin addunya kusuu bideen qool ficil wali haadoba ixsaana abaalmariyay وabsu humaatili adunya kasuubidana suan humaatili sing abaalmariye aljaza min jinsi lcamal wainaha ina almujazata abaalgudka lasang abaalgudaaw lamwalikasbriya lajanatn janwaay abadan eh aw lanaarun naarwaay abadan eh sa rasulka goomsha wacdi inshe insheeku waandar nabiy nabag indigayhum goomki andigi cadaaba yawmin yom cadaabti indigi yom kaso cadin yauma maalin laa yanfacu ntaraan maalon maal hamtan taraan walaa banuna wiililna walantaraan fatakalam alqawm qoomki hadleen kalaam hakadaen kalaam kaso layinan nugul ama fiirsadaan fiirsadaan ere ilaa camahu an nabiy nabag adeertay abaaladin amahayn aladi camkaas oo kaana huwa camkaaday caduwahu caduwa nabiy nabag odowshay haadi alashada daron haadi fainahu ina alcama adeerka suge radda radiyay raddan radda dabiixan foolhun iyo radi wadalaba huwa camka dalbaday minhum min alqawmi tolkiya dalbadi alqabla bobdow aleyhi ala muhamadla bobd unug isin dhalen inti lankalgalantisngaboglaahi mana faqaala abu aalibin abu aalib may ka goolay law linabi naba meele wallahi kadhaaraday lanamnacana ini haliskuweelno misakoba isku dhaaf lanamnacana reebnay oo reebnay oo reebnay hu muxamada reebaan ma bagina inti budlan kooban oo baagiy unuba baageenha asilatun hadiya sila mata jamaca nabiy nabag eme kulmi sala lahu alayh wasalam ahlahu ame kulmi jamaca nabiyu ahlahu agaaribahu lama nazla alayhi qawluhu tacaala waandir cashirataka alaqrabin maada qaala nabiy nabog may ngari lahum lilqoomi qoomka may ngari fabalaga yani wa kay risaalata rabihi waandarahum cadaaba yawmin cadiimin yawma laa yanfacu maalo walaa banuun yani bimada ajaabuhu may nga jiibi fatakalama kalaaman layin yani fatakalama alqawmu kalaaman layinan ahay maada radda abu lahabin alayhi ala nabiy mayg raddi fainahu radda raddan qabiixan وطلب minhm alqabl عlyh alkulaasa lama nazla alyh al nabi nabo korshay marki gol gol lahi taala ilahy golsheeka degi waandir ndig cashirata kasolka alagrabina daw ndig ya jamca nabiy ahla ala nabiy kulmi wagarib wagarib nabiy nabo garabadisa kulmi وabalaغ nabiy nabo dersi hum ehlkiya dersi risaalata rabi rabi nabi nabo rabishay farminsisa dersi faradda abu lahabin camuhu camu nabiy faradda alyh ala nabiy nabo korshay maykaradi camu camu nabiy nabagadersi abu lahabin radda nga radi radigaaso gabay hanfolom tacasaba qurayshun tacasubu qurayshin quraysh mad adeegeedi cala nabiy nabo korshay midkamad adkaadeen hada maxalu wamabcadu sala lahu alay salam tacasubu qurayshin quraysh mad adeegeed cala nabiy nabo korshay kamad adkaadeen sala allahu alayhi wasalam tabadala xubu qurayshin quraysh jeelamtiyo iyo bedelamti linabiy jeelayen bulan dagafiyan bedelami wa qurbun dawaayo shay lah linabiy dawaayo jareen bucdan fogaayo yan bedelami wasidhu siku nabi nabag ruma runtisna kadiban beena inbedelanti waacmalhu camal nabi nabag hoolgalshayna huzu huzuan jees jeesn isbedeli a marba hadii dacwadiisi o walaagiyo oo diin dhaben diin maeba rasuulka baeri yani odoba kuwaaldhagan tabadala xub nabiy xuba qurayshin quraysh jeelantiyo may inbedel may linabiy nabag jeeladeen mayn isbedelay bulan dhirifiyan isbedeli wa qurbahum qurba qurayshin quraysh dhawaayawshay law linabiy dhawaayan mayn isbedelay bucdan fogaansha in isbedeli wasidku siku nabiy nabo runtiisna ma in isbedelantay kadiban been ini beenalooka tilmaamna wacmalu acmalu nabiy nabag camalki suubiyahay dacwad infidiyahay rsuan kajaaziyaso nagde kafoori iyo kafooriyo iyo kajaaziyaso kasacdooa waagi wacmalu acmalu nabiy ma in isbedelay rsuan jaaziyaas wa wadalika almadkuuru madkuurkaas kaase mundu waktiyahaadi daca nabiy hum qoomkan weere ilaa cibaadat illahi ilaahay caabudow sheenka weeri wacaaba huwa nabag eeboyay aalihatam asnaamtiyo eebay wanasaban nisbayay kulu man of kasta nisbay kula man of cabada cadada caabudoha asnaamta taabudo ila dalaali baadana nisbay wakad saaru socdeena dacwaahaam ilaa cami ami nabi nabag adeerteeni difaacin lahaayan socden odaygan oday lawineewe wadalabuu minhu min alcamya kudalbaden an yamnaca huwa camkini reebo rasuula reebo can sabi aalihatihim asnaamtood aayawsha ku reeb wa can tadliili aabaayim aawiyaalsho baado ku xugmiyawsha ku reeb farada lcamu adeerki radiyey oomkia radiyey radan radiyo jamiila wanaagsananilahadlewen warasuulu nahal sala allahu alayhi wasalam mustamirun daaimaayo fi nashri diini diinta fidyawsha daaimsinyi wa fi iclaai kalimati lxaqi kalimad xagahaysi daahidyawsha daaimsinyi yani bahay yani wadalika almadkuuru madkuurkas kaasee mundu wakti ahaadi daca nabi naba n weeray hum qoomka weeray ilaa cibaadat illahi ilahay caabudowshay besen kuweeri oo wacaaba nabag eegoyay sala allahu alayh wasalam aliyatoom asnaamtood eegoy wanasaba huwa nabag ang abtiriye kula man of kas cabada huwa manka caabudhaa aalihidaas iyo asnaamtas aabudo bilalalaali baadnimo ang nisbeey wakad saaruu kuraysi socdeen ilaa cami cami nabi nabag adeertiyan socdeen wadalabuu qaldaleen minhu min alcami adeertiya ku codsadeen an yamnaca huwa camkini reebo hu yani an yamnaca huwa camkini reebo arasuula rasuulka reebo can sabi aalihati ilaa asnaamtiyo ilaahiyaalsho aysantooda kureeb lankan kan e, e, e na aayah ilaahiyaalka nu aayaha e nooreeber watadlili aabaayihim aawiyaalsho baadnamo kuxugmi i waan waa ini radiyo yeek wacosulen an yamnaca rasuula reeb can sabi aaliyatin kureeb i wa tadliili tadlili aabaayihim aawiyaalsho baadnamo kuxugmiyawsho aawiyaalkiso sanamka caabudeen oo dhaakudeeri baadnamo kuxumiyawsho kureeb taasaa yaninka socden a rasuulka baadanama kaxugmiyasadew asnaamtan aaysadew lam yu lam yalil huwa rasuulka baadanama makaxugmiyin aaba'ahum aawiyaalsho aawtiyaalsho baadanama makaxugmiyin wayasif walam yasif maana katilmaagne hum walam yamilig taasa kacdafanta sisixiya zinadile wayasif walam yasif huwa yani rasuulka matilmaagne masifayne hum aaba'ada makatilmaagne bicadami lcaqli caqli waasadeed wlhidaayati wabicadam lhidaayati hanuun waashadeed makatilmaalma ilaa bacda an tama tama tamasaku markiyo qobsadeen bacdigeeda maahin bixujati taklidihim saarsashadood xujadi awteeda noo kudeerni obyaalka noo kudeerni markiyo eren oo awyaalta i obyaalka saarsadeen markaaseen er obooga saarateen hooba kaas sanam caabudowlayba eyi is naftis markaaseen ilaa bacda an tamasaku markiyo qobsadeen bacdigeeda lay baadanama kuxugmi bixujati taklidin taklidil yani waki qom qomka saarsado taklid may lere wafkan oo wala adan kadaydaas mana awtiyaalkan o odayaalkan o kudeerangayoor sanameedan awtiyaalkan baan kudeer aba kudeer wayeeran e aw amanta aw hoob fayley wal ree oba hoob fayleyna jiimsay lahaysd wal raakin hoob aw imis oboogi naftiisu sanama aabudaay haddan aawkan kaabtirsato aawkan a kudeeri adeerta saaso rasuulka lam yudlil huwa rasuulka ma eewoy mabaado baado makuxugmin aabaahum aabaa alqawmi qoomka aawiyaalsho obyaalsho baadonama makuxugmin wayasif walam yasif maanasil maangnay hum aabaada bicadami lcaqli aqliwaayto wa bicadami lhidaayati anun waayto makitilmaangna ilaa bacda an tamasaku qoomka marki gobsadeen bacdija maa bixujati taklidihim saartashadooda xujadiya marki gobsadeen maa qaala allahu tacaala ilahi ma iri waidaa qiila lahum lilkufaari gaalada hadi lang ero ittabicuu rahaa ma anzala allahu ilaahay wali hadigiya faylehanasraha hadi lang ero kaaluu ma eraana bal ini kaasran isku dhaafe nastabicu naxnu namay rahaane ma walaagi alfayna un helnay caleyhi ma korshay aaba'ana awtiyaalkan ka helni sa eraan awteedan waliya kudeerniya rahaan kalku ilaahay ma injawaabay meere awalow kana aaba ayatabicuuna meelaga darin ayatabicuna rahaayana awteed yo rahaayana low kana aabaaum awyaalso haayan dhon hata laa yacqiluna kuun kasaane shayan shayin kasaane walaa yahtaduna an hanun gaadaan dhon hata usur haayan ala awtadi rahaayan la sa ilahay nadi ayatabicuna rahaayan la lo yani awa yatabicuna rahaayana low kaana aabaaum awyaalso hata haadeen laa yacqiluna ku kasaane shayan shayin kasaane walaa yahtaduna an hanun gaadaan haaden dhon hata usku haayan la awtedas dhon hata sa ilahay adi kalku marki o tadliis sameeno awtedana kudeerni ereng bal natabicu ma alfayna alayhi aabaana yo ereng markaasa kalku ilahay saasari mana yani mahay kotuma baadiyainlamalkubilaaw a yani waqaala nabiy ay kalku saas yani asilatun hadihi asila farada nabiy farada nabiy farada yani aawki adeerkan seden farada huwa camki radi um goomka radiy radan radigaaso jamiila winaasun ya radi warasul sala allahu alayhi wasalam nahaal mustamirun daaimaw fi nashri diini diinta fidiyawsa daaima wa fi iclaai kalimat lxaqi kalimad xaqe kor weelawkeedana yani daaima asilatun hadihi asila hal zaadat maxabatu qurayshin quraysh jeerantiya kor ziyaaday linabiy jeeradaayan sala allahu alayh wasalam bacda bicatihi bicati nabiy nabaga biyowkiisa bacdigeed maxabadooda ziyaaday laa bal yani badaluu bedelen yani xubahum yani linabiyi buglan bedelen وقربهم lah بعda وصدh kdiba وcmlh وزوa aan bedlin mata yani ma mndu mata ilaa goorme taas arintaas nagati وamndu وdalika mndu dacaahm ilى cibaadat الlahi وcaba alihathm وnasba kula man cabadaha ilى الضalaal hal dalbu min camihi an ymnachu kudalbadeena nacam لimada ajaaba huwa camka ma n ajiibhm qoomka ma n ajiibi faradhm sadan jamiila may yani wa kisaas maji quraisin quraish kooyawsho liabi aalibin abi aalib nkooyan maratan aniya maramaad dacwo nkooyan hadan maji quraisin quraish kooyawsho liabi aalibin nkooyan maratan fi maratin tooko maradaaso aniya sanamaad nkooyan lama ra a quraishun quraish markii aragday istimraar nabiyi sala allahu alayhi wasalam rasuulka daaimowshi aragdi fi nashri dacwati dacwati rasuuli rasuulka dacwadiis fidyawsha daaimi aragdi wadifaaci camihi cami nabiy nabag adeershay difaacow shay canhu can nabiy nabagna difaacow arabiya mashaw marama socdan ilaa cami cami nabiy an socdan maratan fi maratin tooka maradaaso taaniyatan lamaad waqaaluu lahu lilcami adeerkimay ngareena inaa una laa nasbiru naxnu numa sabr kor asabru lahu gaaya sabrka yoola ley arin sabrka naftis yoola ley lanka haltoo kin sabre lama kin sabre marsidaa tookdmaaysa walan wedegera mana kalka yani sabrka yoola liya intalay sabr korneer laa nasbiru masabraan calaa shatmi aabaa'ina aawtiyaalkan aayawsho makasabraan wacalaa tasfiihi cuqulina cagliyaalkana dabaalna makaxugmiyawshana makasabraana wacalaa caybi aalihatina asnaamtan eebayawsha makasabraana lama toodi oo fa ima an tamnaca anta inaad reebto ibna camika ibna akika walaalka unugshaynu reebto meema waima an tadana an taadinto lana ning idinto bimancihi manci ibn اlai ibn lakaasoy yani manciyawshay ning idintuna isku reebane fadacaa camuhu camu nabiy nabag ederseen weeri yu anabiy an weeri marki odayaalki hadhikadeen aragya an weeri wadalaba huwa camki dalbaday minhu min anabiya ku dalbadi an yamtanica i reebto edero walaanuma isku dhaafto edi ofan lijli ofin ofsa darteed oo aleyhi ala nabiy nabag ofsado min quraishin ka ofsado nimanka inha inhajabaadena wadaas walaha masku dhaafto shireed makasifaaca koro masku dhaafto eli saaba rasul rasuulka diidi sala allahu alayhi wasalam wa qaala rasul rasuulka meeray wallahi akdhaarde edero la asurku makutabaw hada lamra amarkan oo diimtan fidiyo shae makutabaw xataa yudhir allahu inti kudaahiryahu alamra mae maaha o laka o ahlika ana anakelaas ma duna alamri yedi maana wali dili kormarka noo fidiya li dili korma makutaba bes faqaala camuhu cam nabi nabag adeertay eedanka dadaala indifaacay inkastoo gaalaha adeerka lalgam faqaala camuhu cam nabi nabag adeertay lahu linabi may ngaray idhabtab waqul dhe ma axbabta fawallahi la usalimaka abadan arimama ay yani saas waqaalu lahu may ngaray lama raa quraysh marka aragday istimdaar nabiy nabag daaimsha sala lahu alayه salam fi nashri dacwati dacwati nabiy nabag weerintis fidyowshaka daaima wa wafi dimaaci ami wafi difaaci ami ami nabiy nabag adeershay difacshay anhu ani nabiy difaaci marki aragtiyama shaw socdan ilaa ami ami nabi nabag adeershayan socdan maratan fi maratin tooku maradaaso taaniyatan lama waqaalu quraysimeerenlahu lilcami mayngaden ina un laa nasbiru naxnu musabrano calaa shadi aadaina awtiyaalkan aayowshe makasabraan waala tasfiihi cuqurina caagilintana dabaalna makaxumyowshen makasabraan وacalaa caybi alihadina asnaamtan eewayawsha makasabaran fayma an tamnaca anta inaba reebta ai ibna akiika walaalka cabdullaahi adishayn o reebka muxamad ne maha lamadan toobi oo gal wayma anta adana antaada fasaxdo idintunana ning idinta bimanci man il ai ibni unuga maniyawsha un isku reebanay ning idint lama toodiga gal fadama fadacaa camu camu nabiy nabag adeertay n weeray huwa nabiy an weeri wadalaba huwa camka dalbadi minhu min anabiy ku dalbadi an yamtanica huwa nabag ini reebto ofan lajli ofin usu darteed aleyh nabi namasua min quraysh kusua nimanka kadilaayan walaamasu dhaabtoed kaba rasul rasulka nadidi sala allahu alayه wasalam waqaala nabiy naumay kagole wallahi akaqaarabey os yaa cami adeero loo wadacu yo dijiya ashamsa idiido fi yamini galantay midgeedka dijiya walkamara bilan dayaxan fi yasaari galantay bidaadka dijiya calaa an adaca ana inyan kutaba shardishe hada amra amarkan ana wedo dacwadan e kutab sardisa saasan weela ma facaltu malku yaabo eli mana mafalaw inti inte hataa yuhir allahu ilahi inti ku daahiriya hu alamra mema o ulika anaan loo helaga duna dun alamri mana kalku mustaxiila firiya mil dheera firi mana maylere ma culika bilmustaxiili fahuwa mustaxiil falimustaxiil lafiriyon mustaxiil la yani walimustaxiil lafiriyon mustaxiil o an aranta aranta kinwal adi samado korta yan keli masala wa samado kortooda aranta kinwale yan keli kalku samadon koro korte ma koro korto ma kinwela lakadikanta mana kalka hadi ma rida hadi galanta lakadiji suurtagalasa ridaqo galanta kadiji belama galanta lakadiji suurtagalasa mayaw saas oo kale anin aranta kutab suurtagal man makutabaw ma culika bilmustaxiili fahuwa mustaxiil alire wlmustail mabsur an walilhir yon mustail man dacwaday kutabawshay mustail sada oo idid galantay nakadiji mustail ngatari mana idid galantay nakadiji kora maya mustail maaha masuurta waas ma aha anina may mustail aha inga dacwaday kutab masurtawaas bis rumaan caday runtub ho aragi yani rasuulka wala adeerk adeerka ilmooyale maya rasuulka sala lahu alayhi wasalam marki adeerteyn aragay oo inti teeganya kolku ama adeerka garabka kubehe isari y sahdo ka hadli reeg walaago ooyo oo kala nagadi bahi dhagaajale rasuulka sala allahu alay wasalam markaasa mer hanago ereegaro wallahi dhaarbe intiba naftan i jarta iduu makiinsani maayo dacwada wediiso man waday dacwada faqaala camuhu camu nabiy nabag adeertey ma eray lahu linabiy mayngalay idhab tar odayg adeerka manaa abu dalib en lang oday hoog ureysadakelakuwina aha haddana yoogi bal jar saasasana lagabo gaala leeye lajar laakin rasuulka saasan difaacay idhabtaba i waul dheh maa axbabta wali adijeel dheh wali fadaas dheh fawalahi kdhaarday laa usalimu ana an masalimaw kaad makisalima omajaben mana makasalimaw odo makiliido asilatun hadihi asila limaada mashad may qurayshun qurayshun socoti liabi alibin may socoti fi lmarati thaniya lama ra'a qurayshun istimraar nabiyi sala allahu alay salam fi nashri dacwatihi wa difaaci camihi canhu mashaw ilaa camihi maratan thaniya وaqalو lah ina la nصbr mada qalo may ka koran lah lilcami may ngaren وaqalو lah ina la nصbr ala shadi aabaina ila akirihi hal manaca camu camu nabiy nabag adeersay reebay huwa nabiya reebay fadaca nabiyu camaho wadalaba minhu an yamtanica خوfa عalayh min quraiشhin faaba rasul limada ajaaba rasul rasulka may ajiibi وaqala nabiyu wallahi la atruku hada اlamra xata yظhir allahu aw ahlika ana nkulas maduna dun lamri bimada ajaabahu camu adeertay nang ajiibi faqaala camuhu lah idhab waqol ma axbabta walahi laa usalimaka abadan san jawaab laa usalimka abadan ay mashad yani alkhulaasa mashad qurayshin quraysha sooti laa ami nabi maratan tanian sooti liyamnaca huwa camkasi manciyo huwa nabiyan manciyo min sabi aalihatihim ilaahiyaalkooda aayawshan ku manci falam yastadiicuu quraysh ma awoodna an yamnacu ini manciyan huwa nabiya manciyan وamala nabiy nabaga tabi fi sabiilihi sabiil nabiy nabaga diirsakatabi dacwadiisa fislonagdi a maji quraysin labi alib maratan alika ala